saasaa laga qaadanaya nabiga sal allahu alayh wasalam in la baryo la gargaar weydiistaa oo la yidhahdo kurubaadka iga fayd aniga kurbada iga saar yani ibogsii caafimaad isii ihanuuni in la yidhahdaa inaynay bannaanayn baa laga qaadanaya waatuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam yani markuu la hadlaayay inantiisii faadimo oo inan rasuul ahay ayuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa faatimatu binta rasuuli illaah saliinii min maali maa shi'ti la ugni canki min allahi shaya xoolahayga waxaad doonto iga weydiiso xagga ilaahay waxba kaagama tari karo saasuu rasuulku u yidhi sala allahu alayh wasalam waa inantiisii uu yidhi inamaa faatimatu badcatu minii yudiinii maa aadaaha wayariibunii maa raabaha faadimadii uu yidhi waxa waa waslad iga mid ah waa cad iga mid ah wixii dhiba aniga idhibaaya ayuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam xagga ilaahay waxba kaagama tari karo laakiin adduunyada intaan joogo xoolahayga waxaa doonto iga weydiiso saliinii min maali maa shi'ti la ugni canki min allahi shaya bal intay isu jiraan yani rasuulka sal allahu alayh wasalam hadalkiisaas oo inantiisii kula hadlay iyo cidda odhanaysa sheekh hebel baa ku yidhi muriidiintaydu aniga hay isku kay aniga hay gargaar weydiistaan aniga hay xusaan aniga hay baryaan haddama aragta waynagii sheegnay mushrik alcarab marka baddu ku kacdo inay ilaahay qura baryi jireen maantana dad muslimiin sheeganaya waxay ku odhanayaan hadday baddu kugu kacdo waxa weeye ilaahay markaa ha baryina cabdulqaadir bari markaasay qisooyinka baailkay sheegeen waxaa ka mida inay yidhaahdeen laba nin baa baddu ku wada kacday oo inay qarqoomaan ku sigtay mid baa yidhi yaa allah ilaahayow markaasuu qarqoomay baddii baaba liqday kii kalaa yidhi yaa cabdalqaadir shaylaaniyow cabdulqaadirow buu yidhi dabeedna waa la badbaadiyo garbaha inta la qabtaa berriga la dhigo hadda ka waran tawxiidkii baa sidaa loo xumaynayaa mushrikiin carab ikhlaaskay samaynayeen maxay ahayd iyagoo mushrikiina markay badda ku kacdo ee allaha quray baryi jireen faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin falama najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun iyaguna waxa iyagoo muslimiin sheeganaya waxay ku leeyihiin badda markaad ku sugantay aad ku sigato inaad qarqoonto ilaahay ha baryiine waxaad baridee jaylaani bari qisooyinka baailka ay sheegeen waxaa ka mida inay yidhaahdeen yani sheikh baa markaysagaa ku yidhi xerkiisii intuu soo kaxaystay maanta aniga mooyaane cid kaleba markaa ha xusina markaasay badda ku kor socdeen cid aan aniga ahayn haba soo qaadinoo ha xusina mid baa allah hoosta ka yidhi bay yidhahdeen waaba sigtay dabadeedna shiikhii baa qabtay maxaa tidhi so anigu ku yidhi aniga mooye cid kale ha xusin saad ilahay usoo qaadaa hadda ka waran dadka caynkaa ah sheegaya yani waxaa odhanaya caqiidadu waxaa tahay muslimiin bay sheeganayaan waana forfoorarsanayaan afka baarkiisana waa ka ashahaadanayaan laakiin shahaadadoodu waa been waa kadib waa gaalo yani waxa weeye waxay rumaysan yihiin cidaan allah ahayn bay allah la caabudayaan afka waa ka dafirayaan o waxay odhanaya ma caabudayno magac waa ka bedelayaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay inay caabudayaan mushrikiilcarab baray dheeraysiyeen baro ayay dheeraysiyeen xadiisku wuxuu sheegay ummaddoo dhami hadday isugu tagto inay kugu anfacdo waxaanu ilaahay kuu qorin kuguma anfacayaan haddii ummaddoo dhami isu tagto awliyadii baa ku jirtaa dhammaan awliyadu hadday isugu wada tagto waxaanu ilaahay kuu qorin yani markaa kuma sababayaan kumana keenayaan النdر عباadة nadrku waa cibaado wاlcibaadaةu laa takunu ila lilah cibaadaduna ilahay cidaan ahayn uma sugnaanayso qaala allahu taعaalى ilahay wuxu uhi wma أnfaqtm min nafaqaة aw nadartm min nadrin faإna allaha yaclamu wma أnfaqtum wax kastaa baxsataan oo min nafaqatin wax la baxsado ah aw nadartum ama wax kastaa ku nadartaan oo min nadrin nadar ah faإna allaha ilaahay yaclamuhu waa og yahay waxaana ka dhalanaysa oo idinka abaalmarinaya wamaa lilaalimiina kuwa xadgudbay uma sugna min ansaarin cid u gargaarta uma sugna wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii baطnii muxararan ay udkur waxaad xustaa id qaalat wakti ay tidhi imra'atu cimraana cimraan afadiisii ama ooridiisii ay tidhi rabbi ayaa rabbi rabbigayow inii nadartu anigu waan nadray laka adigaan kuu nadray ilaahayow maa fii baطni ka calooshayda ku sugan ayaan kuugu nadray muxararan xaaluu yahay markaysagaa mid yani lagu saaf yeelay oo laguu xoreeyey oo khidmo iyo in la dirto iyo wax la mida laga xoreeyey fataqabal minii aniga iga aqbal inaka adigu anta samiicu waxaad tahay ka maqalka badane alcaliimu cilmiga badane yay u nadartay imra'atu cimraan yani allah bay u nadartay may odhan weli hebel baan u nadray may odhan faqaala ilaahay wuxuu yidhi waliyuufuu nuduurahum ha oofiyaan nadaradooda ha oofiyaan nadaradooda ilaahay ay u nadrayaan ha oofiyaan wa qaala ilaahay wuxuu yidhi yuufuuna binadiri waxay oofinayaan nadarkay oofinayaan nadarkay allah u nadraan way oofinayaan mu'miniintu wa qaala ilaahay wuxuu uhi wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarsi walancaami nasiiba wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi ilaahay mima dara'a kuu ilaahay abuuray xaggiisa waxay uga yeeleen ama xaaluu nasiibku ka mid yahay mima dara'a kuu ilaahay abuuray ka mid yahay waxay u yeeleen ka bedelo min alxarsi ama mimaa zara'a kaa uu abuuray oo min alxarsi xarsi ahaaday beer ahaaday iyo walancaami nicmoolay ahaaday nasiiban qayb bay u yeeleen faqaaluu waxay yidhahdeen haada lilaahi kaasi ilaahay buu u sugnaaday bizacmihim waxay sidaa ku yidhaahdeen sheegashadooda allah buu u sugnaaday bizacmihim sheegashadoodasaa ku yidhahdeen xaal uu yahay yani ka'ina bizamihim wa hada lishurakaaina kaasina wadaagayaasha yadu u sugnaaday bay yidhahdeen fama kana lishurakaaihim falaa yasilu ila allah fama kaana kii ahaaday lishurakaaihim shurakadooda mid u sugan falaa yasilu ila allahi allah ma gaadhaayo wama kana lilaahi kii allah u sugnaadayna fahuwa yasilu isagu wuxuu gaarayaa ilaa shurakaa'ihim wadaagayaashoodu gaarhayaa saaa maa kay xukumayaan baa markaisaga xumaaday kay xukumayaan ayaa xumaaday wa qaala ilaahay wuxu uhi wayajcaluuna lima laa yaclamuuna nasiiba mima razaqnaahum wayajcaluuna waxay u yeelayaan lima laa yaclamuuna yani ku aynay garanaynin waxay u yeelayaan nasiiban qayb bay u yeelayaan mima razaqnaahum bimacnaa wax daliil iyo sharciga aynay u garanayn bay qayb uga yeelayaan waxyaaluhu ilaahay ku arsaaqay ka mida nasiib ka mida bay u yeelayaan tallaahi ilaahay baan ku dhaartay latus'alunna waa laydin weydiinayaa camaa kuntum taftaruun kii ahaydeen qaar been abuurta baa laydin su'aalayaa waa su'aalu tawbiikh waa su'aal lagu dagaalayo lagu canaananayo lagu haydaartaynayo an caaishaa radi alahu anha caaisha waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee can nabiyi sal lahu alayh wasalam iyadoo nabiga ka warinaysa qaala inuu nabigu yidhi man nadara an yuiica allaha falyuichu man nadara ku kastoo nadra an yuiica allaha ilaahay inuu aeeco falyuichu ilaahay ha aeeco waman nadara ku kastoo nadra an yacsiyahu ilaahay inuu caasiyo kii ku nadraana falaa yacsihi ilahay yaanu caasiyin akrajahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari fii kitaabi alaymaani wاnudur oo saxiixiisa ka midu ku saaray qultu wanadru ligayri illahi macsiya sheekhu wuxuu yidhi nadarka ilaahay cidaan ahayn loo nadareeyaa macsiyatun waa macsiyo waa dembi falaa yajuuzu ma banaana alwafaau bihi in la oofiyaa ma banaana waman nadara an yacsiyahu falaa yacsi wuxuu soo guda cumuumkaas kii ku nadra ilahay inuu caasiyaa yaanu caasiyin waayo shirkigu waxa weeye dembiga iyo cisyaanka waa kii ugu weynaa weeye baabkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu ow aayaadkiiyo soo arooriyey aayado badan iyo xadiisba in nadarku uu yahay cibaado iyo wax ilaahay lagu ateecaayo sidaas aawoodee inay tahay in allah un loo nadro cid kale in loo nadraa inaynay bannaanayn ammaanta lagu ammaanayo mu'miniintu nadarkooda inay oofinayaanna waxaa laga qaadanayaa inuu yahay shay qurba oo cibaada oo ilaahay loogu dhowaanayo taasaa laga qaadanaya mushrikiinta iyo gaaladiina waxay samayn jireen inay xoolahooda qaarkood ugu nadraan yacni cidaan ilaahay ahayn waxyaalaha ay caabudayaan inay ugu nadraan marka nadarku waa in ilaahay loo gaar yeelaa waa cibaada min alcibaadaat saas aawadeed rabbi waa in loo gaar yeelaa oo ilaahay oo qura loo nadraa yani saas ahlucilmiguna waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye xabaalaha iyo awliyada iyo sheikh hebel iyo loo nadro oo la yidhaahdo wan baan kuugu nadray ama waxaasaan kuugu nadray la yidhaahdo waxay noqonaysaa shirki ama gaallimay noqonaysaa ama cibaado la caabuday noqonaysa waayo nadarku wuxuu ahaa allah qura in loo nadro mar haddii waxa weeye makhluuq loo nadray wuxuu noqonayaa nadar baila waa midda koowaade waxa weeye waa mayti baa loo nadrayaa ruux dhintay maydkuna waxba ma mulkiyo marka waa nadar baila waa mar labaadka cibaado ay ahayd ilaahay in loo gaar yeelaa cid kale lala wadaajiyey ilaa adilada kuma helaysi daliil sheegaaya cidaan ilaahay ahayn in loo nadro laa nebiga in loo nadro daliil uma helaysid walaa weli hebel iyo sheikh hebel in loo nadrona daliil uma helaysid adiladu waxay sheegaysaa allahun in loo nadro ahlucilmiguna waxay sheegeen haddii weli hebel ama sheikh hebel loo nadro nadarkaasi inuu baatil yahay saas yadaabay sheegeen waxaa loogu nadrayna markaisaga aynay bannaanayn bale ay shirki tahay oo gaalnimo tahay saas iyadaabay sheegeen kitaabka tafsiirka ee ruuxulmacaaniga la yidhaahdo markuu maraayo tafsiirka qawluhu tacaala wamaa yu'minu akaruhum billahi illa wahum mushrikuun ayuu wuxuu tilmaamayaa kuwa ilaahay rumaynaaya haddana ilaahay u shariig yeelaaya inay ka mid yihiin kuwa awliyada u nadraaya oo cumuumka aayadda ay gudagelayaan yani kitaabka tafsiirka ruuxulmacaani saasuu qorayaa waxaan odhanayaa kuwaasi markaysaga maanta aad iyo aad bay u badan yihiin wa hum min adduud dirxiga waa ka fara badan yihiin intay fara ka qabaan kuwa awliyada u nadraaya intay fara ka qabaan dirxiga waa ka fara badan yihiin saawi sheikha la yidhaahdo ee xaashiyada jalaalaynka saaran ee markaysaga tafsiirka ah leh markuu maraayo fasiraadda uu fasiraayo hadalka uu ilaahay uu yidhi markuu aayaddu ilaahay yidhi ma jacala allahu min baxirati walaa saa'ibati walaa wasilati walaa xaamin walakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi kadib wuxuu odhanayaa aayaddani kuway sheegaysoo kale waxaa la mid ah kuwa awliyada u nadraaya kuwa jahaalada markaysagaa kuwa wax muslimiinta ah ee caamada ah ee awliyada u nadraaya kuway aayaddani sheegayso kale markaysaga marka ayay iyaguna yihiin yani saawigu isaguna saasuu qoraya sidaas ayuu markaa qoraya marka waxaa weeye calaa kulli xaal taana sidaas yada ah ayay tahay taxriimu dabxi ligayr illaah gawraca loo gowracayaa inay xaaraan tahay ilahay cid aan ahayn ilahay cid aan ahayn wax loo gowracaa inay xaaraan tahay an caliy bni abi aalibin cali bn abi aalib waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaa ralliha ka noqday qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi lacana allahu man dabaxa ligayr illah lacana allahu ilaahay ha nacdalo man dabaxa kii u gowraca ligayri illahi ilahay cidaan ahayn wax u gowraca ilahay ha nacdalo akhrajahu muslimu muslim baa soo saaray fii akhiri kitaabi adaaxi kitaabu aladaaxi oo saxiixiisa ka mida ah, akhirkiisu ku soo saaray وqاaل تaعالى ilahy wuxuu hi qل إna صلاaتيi ونسكيi ومaحyاaya ومamاaتي للahi رب العاaلمين qل waxaad tidhahdaa ina صلاaتيi صلاadayda ونسكيi iyo gowracayga وamaحyaaya iyo noloshayda waxaan noloshayda kula imanaayo وamamاaتي iyo waxaan ku dhimanayaaba لilaahi allah bay u sugnaatay رب العاalمين oo khalaaقda rabbigood ahaaday laa شharيika lahu wax wadaaga la yidhahdo allah uma sugnaa ama xaal ilaahay wadaaga aanu u sugnayn bay allah u sugnaatay wabidalika umirtu kaasaana lay amray ikhlaaska iyo cibaadada inaan rabbi u gaar yeelaa lay amray wa ana aniguna awal muslimiin muslimiinta kii ugu horreeyaan ahay bimacnaa muslimiinta ummaddan baan ugu islaamnimo horreeyey haddaan nabi maxamed ahay sala allahu alayh wasalam nusukii ay dabxii macnaha nusukii waxaa looga jeedaa waa gawracayga marka gawraca waa in allah oo keliya wax loo gawracaa وqاala subxaanaه watacaala ilaahay wuxu uhi isaga xumaan ka naزahan oo ka dheer watacaala ka koreeye fasalli lirabbika rabbiga u tuko wanxar ilaahay wax u gowrac sida salaada cid kale aan loogu tukanayn ila labada waa la ysku gowracana ilaahay cid waxba loo qali maayo weli hebel baa loo tukan karaa miyay jirtaa sidaan weli hebel loogu tukan karin ayaan weli hebelna waxba loogu qali karin sheekh hebel baan uwankaagii baan qalayaayo xoolaha ii barakeeyo yani dhibaatada iga daafaco waxaas wax jira maaha yani dhibaato ma daafici karo xabaal buu ku jiraa geerina kaama celin karo isagaa naftiisa ka celin laha aduu cid ka celin karaya waa xanuunsan jire o waa bukoon jire kanaad baryaysa gargaar weydiisanaysa mu xanuunkiiyo marka waxa weeye dhibaatada iska daafacaysa faaqidu shay laa yucطiihi baa la yidhaha ka shay aan awoodi karayne shay hanani ee shay isaguba waayey cid kalena ma siinaayo cid kalena ma siinaayo marka waxaa weeye allah qura waa in wax loo qanaayo dawraca iyo salaadu waa isla nooc fasalli lirabbika wanxar labadu saasay isugu lamaanyihin qul ina salaatii wa nusukii salaadaydi iyo gawracaygu labaduba allah bay u qultu yuukhadu min hadihi اladila sheekhu waxa uu yidhi xafidahu allah yukhadu waxaa laga qaadanaya min hadihi adilati daliiladan waxaa laga qaadanaya aayaad iyo axaadiisba leh ana adabxa gawracu cibaadatun cibaado inuu yahay waalcibaadatu cibaadaduna laa takunu ila lilah ilaahay mid u sugan mooye wax kale ma noqonayso wa ana man dabxa kii gawraca ligayri illahi ilahay cid ahayn wax u gawraca ka jinniyin sida jin oo kale wax u qala u gawraca wa qabrin xabaal wax u qala waayri dalika waxyaalo kale wax u qala fahuwa yastaxiqu wuxuu mutaysanayaa allacna nacdal buu mutaysanaya iyo wadarda fogayn laga fogeeyo min raxmat illahi naxariista ilaahay taasuu mutaysanaya ilaa an yatuuba inuu toobad keeno mooyaane ila allahi xagga ilahay u toobad keenoo ka soo noqda mooyaane faman taaba kii toobad keena taaba allahu calayhi ilahay waa ka toobad aqbalaya lacana allahu man dabaxa ligayr illah waa kaa rasuulkuna yidhi sal allahu alayh wasalam ilaahay waa nacdalay ama ilaahay ha nacdalo kii u gowraca ilaahay cidaan ahay waatuu sidaas yadaa rasuulkuna yidhi sala allahu alayh wasalam imaamu nawowi waxa uu odhanayaa yani qofka marka isagaa yani u gowraca masiix ciisa bnu maryam ama zaynab u gowraca ama nebiga u gowracaa hadduu muslim ahaan jiray saara bidabxi murtadda gowraca uu masiix ciisa bnu maryam u gowracay ama zaynab u gowracay ama nebiga u gowracay ayuu wuxuu ku noqonayaa murtad buu ku noqonaya oo diintii kaga baxaya yani dabiixada in la cunana maaha waayo waa bakti wixii jin loo qalaa waa bakti wixii marka waxa weeye loo qalaa weli marka isagaa loo gowraco la yidhaahdo marka isagaan ku ugu dhowaanaya ama qurbaan eh, yani marka ayaan uga dhigayaayo aan markaa kaga raadinayaa inuu xoolaha i barakeeyo wax la mida waxa weeye waa bakti waana shirki ilaahay loogu shariig yeelay marka wax banaan ma aha wax banaan ma aha ahlucilmigu waxay soo naqliyaan culamadii markaysagaa bukhaara ee waagii hore inay fatwoodeen yani waxyaalaha markaa loo gowraco boqorka iyagoo lagu soo dhawaynayo caado waagaa jirtay baa jirtay oo ku saabsanayd maalinta boqorku imanaayo in la yidhahdo markaysaa reer waliba tacdiim boqorka la weynaynaayo waa inu neef gowracaa culamadii reer bukhaara waxay fatwoodeen waayadii hore inay xaaraantoo bakti tahay waayo waxay gudagelaysaa bay wamaa uhilla ligayr illaahi bi wax markaa loo gawracay ilaahay cid ahayn wax loo gawracay taasay gudagelaysa taas ayay markaa gudagelaysa xadiid kale rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam almutabaariyaani laa yujaabaani walaa yu'kalu طacaamuhuma labada ruuxa isu faanaya anaa kaa deeq badan iyo anaa kaa deeq badan haddaad iga deeq badan tahay bal waxaad gowracdaha la arko markaasa ay la geli jireen midida markaysaa xoolaha la dhe yani waxa weeye waa isu faanayaan soo maaha rasuulku wuxu uhi almutabaariyaani laa yujaabaan weliimadooda iyo waxay yani casuumadooda lama cuno oo lama ajiibo walaa yukalu acaamuhuma cuntadoodana la cuni maayo waayo waa maxay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 soo gaadhay cumar bna alkhadaab وهو الحال هو عمر يسير في ركب isagoo markaa waxaa weeye ku dhex soconaaya yacni koox ama jamac safar ah wa cumaru cumarna yaxlifu uu dhaaranaayo biabiihi aabbihii uu ku dhaaranaayo fanaadaahum rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam markaasaa waxaa u dhawaaqay rasuulkii ilaahay sal allahu alayh waalih wasalam rasuulkii ilaahay baa u dhawaaqay alaa ina allaha caza wajal ooyaay ilaahay isagaa haaliba oo awood badan wajalla weyne yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum inaad ku dhaarataan aabbayaashiin ayuu idinka reebayaa oo idin diidayaa faman kaana xaalifan ku kastoo ahaaday mid dhaaranaaya falyaxlif billaahi ilaahay ha ku dhaarto aw liyasmut ama ha iska aamuso kii doonaya inuu dhaartaa ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso akhrajahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari fii kitaabi alaymaani wanuduur kitaabka aymaan iyo nuduur oo saxiixa ka miduu ku soo saaray wa muslimun fii kitaabi alaymaan muslimna xadiidka waa soo saaro fii kitaabi alaymaan ayuu ku soo saaray oo isaguna saxiixiisa ka mid ah marka xadiidku bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa canhu cabdullaahi bni cumar waxaa laga soo wariyey aydan lagu noqoye radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh waaalih wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi man kaana xaalifan ku kastoo ahaaday mid dhaaranaaya bimacnaa doonaya inuu dhaartaa falaa yaxlif yaanu dhaaran ila billahi ilahay cidaan ahayn yaanu ku dhaaran ilahay cidaan ahayn yaanu ku dhaaran akhrajahu muslimun muslim baa xadiidkana soo saaray fii kitaabi alaymaan kitaabka kitaabu alaymaan oo saxiixiisa ka midu ku soo saaray marka labadan xadiis waxaa laga fahmayaa ama laga qaadanayaa in ilaahay cidaan ahayn lagu dhaartaa inaynay bannaanayn waay xadiikan waa nahyi man kana xaalifan falaa yaxlif ila billah kii doonaya inuu dhaartaa ilaahay cid aan ahayn yaanu ku dhaaran waa nahyi qaacidaduna waxay tahay annahyu yaqtadii taxriim nahyigu wuxuu keensadaa xaaraantinimayn buu keensadaa oo shayga la reebay daliil ka sarfinayo ka leexinaya nahyiga taxriim haddaan la haynin waxaa lagu xambaarayaa inuu taxriim faa'iidaynaayo xaaraantinimayn inuu faa'iidaynaayo ayaa lagu xambaaraya xadiidka horena waa amar falyaxlif biاllahi aw liyasbut marka waxaa laga qaadanayaa in ilaahay cid aan ahayn lagu dhaartaa inaynay bannaanayn can abi hurayraa radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey ilaa ralliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi man xalafa minkum kii dhaarto idinka idinka mida oo faqaala yidhaahda fii xalifihi dhaartiisa ku yidhaahda billaati laataan ku dhaaranaya wlcuzaa iyo cuzaan ku dhaaranaya yidhaahda falyaqul laa ilaaha ila allah ha yidhaahdo laa ilaaha ila allah ha yidhaahdo maanta hore waxaa ku bannaan inay mawsuul tahay inay shardiyo tahay macnuhuna isla mid buu noqonaya ku kastoo dhaaranaya oo idinka idinka mida ama kii dhaaranaya idinka idinka mida oo ku yidhaahda dhaartiisa laati iyo cuzaan ku dhaaranaya labadaas sanam ha yidhaahdo laa ilaaha ila allahu ha yidhaahdo waman qaala ku kastoo yidhaahda lisaaxibihi saaxiibkii ku yidhaahda tacaala kaalay uqaamirka aan kula khamaare aan kula khamaare ii kaalay aan kula khamaare siaa ku yidhaahdaa falyatasadaq ha sadaqadaysto bishayin shay ha sadaqadaysto kafaara gud wax ha u baxsado dembigii markaa waxa weeye kafaara gud uga noqoto yani dembiga ka daadinaysa akhrajahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari fii kitaabi alaymaani wanuduur buu ku soo saaro saxiixiisa ka mida wa muslimu fii kitaabi alaymaan xadiidkanna wuxuu ku tusinayaa in laata iyo cuze in lagu dhaartaa inaynay bannaanayn waxaana la yidhi kii ku dhaarta laata iyo cuza ku dhaarta hadduu sanam kale ku dhaartana waa la mide laa ilaaha ila allahu ha yidhaahdo ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen inuu ruuxu hadduu laata iyo cuze ku dhaarto inuu gaaloobayo milada ka baxaayo marka laa ilaaha ila allahu wuxuu u odhanayaa siuu u soo islaamo ayuu u odhanayaa culamada sidaa tidhina waxaa ka mida ah sancaani kitaabkiisa tahiiru lictiqaad la yidhaahdo ayuu saa ku yidhi laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen salafan wa khalafan culamada badankoodu waxay mareen falyaqul laa ilaaha ila allaahu waxa uu laa ilaaha ila allahu u odhanaye loo yidhi markaa laa ilaaha ila allahu dheh inaynay ahayn yacni waad ridowday oo diintii baad ka baxdee soo islaam inaynay ahayn ee ay tahay yacni kafaara guud marka ay u tahay oo min qabiil ay tahay siduu ilaahayba u yidhi ina alxasanaati yudhibna asayi'aat yacni wanaagyaalku waxay tagsiiyaan xumaanaha itaqi illaha xayumaa kunta waatbic sayi'ata alxasanata tamxuha marka xasanadani inay maydho maadaama nooc shirkii ku sugan yahay walow shirku asqarba ha noqdee dhaarashada laate iyo cuse lagu dhaaranayo ama ilahay cidaan ahayn lagu dhaaranayo yacni xasano tawxiida ka dabageey ha kaa masaxdee sidaas iyadaa baa looga jeedaa xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa yacnii ruuxa ku yidhaahda saaxiibkii kale ila khamaar inuu isaguna sadaqad yani baxsado si waxa weeye dembigaas sadaqadaa lagaga maydho oo codsiga la codsanaayo la dalbaayo khamaar cidi kula khamaarto aad tidhaahdo waan khamaarayaa kale ila khamaar ayaa dembi ah oo u baahan in xasana kaa maydho aada sadaqad baxsato si lagaaga maydho bal hadduu ficlanba u sameeya ka warran khamaarkii inay ka sii weynayn waa ka sii weynay can buraydata labada qowl aynu sheegnay waxaa raajaxsan qowlka jamaahiirtu ku tageen oo ah falyaqul laa ilaaha ila allah in looga jeedo min qabiil kafaara in kafaara ay uga noqoto in sidaa looga jeedo qowlkaasaa raajixsan waayo daliil sheegaaya kufri akbar inuu yahay dhaarashada ilaahay cidaan ahayn lagu dhaaranayaa ma jiro asxaabta qaarkood hadday markaa waxawy ku dhaartaan laata iyo cuzana waa sabqu lisaan iyo carabkii waagii hore u bartay markay gaalada ahaayeen dhaarashaday ku dhaaran jireen barashaday carabkoodu u bartay daraaddeed ayaa laga yaabaa afku inuu ka boodo dee taasina kufri abar inaynay noqonayn waa laisku waafaqsan yahay waa la isku waafaqsan yahay waa midda kale dhaarashada ilaahay cid aan ahayn lagu dhaaranaayo waxaa soo arooray xadiid nabigu sal اllahu alayh wasalam uu yihi man xalafa bigayr illahi faqad kafara waashrak kii ku dhaarta ilaahay cidaan ahayn ku dhaartaa waa gaaloobay shirkina waa ku dhacay oo bimacnaa shirki buu galay wadaajin buu sameeyey waxaa loo jeedaa sidii macaasida qaarkood ama kabaa'irta qaarkood loogu magacaabayey kufri ama shirki loogu magacaabayaa looga jeedaa xadiidkana ahlucilmiga qaarkood waa cilleeyeen oo waxay yidhaahdeen waa xadiis macluul ah saas aawadeed waa daciifiyeen laakiin culamada qaarkood baa quweeyey oo saxiixiyey xadiidka oo culamo fara badani xadiidka waa saxiixiyeen shaikhulalbanina wuxuu ka mid yahay culamada saxiixisay oo silsilatu axaadiisi saxiixana waa ku saxiixinaya duruqna xadiidku waa leeyahay marka almuhim waxa ugu badane uu faa'iidaynayaana waxay tahay sidii macaasida ama dunuubta qaarkood kufriya shirki loogu magacaabay aanse loo jeedin kii qofka diinta ka saarayay aan loo jeedin noocaasoo kalea laga tilmaamaya sida uu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun oo dagaalka qof muslima lala dagaalamo loogu magacaabay kufri waxaa loo jeedaa kufrun duuna kufrin ama kufri camali ah kufri camali oo maxdiyaan ka uga jeedaa ama kufri asqar اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت labada xadiis ba waxaa soo wariyey muslim baa صaxiixa ku soo wariyey marka macaasida qaarkood sida shirki ama kufri loogu magacaabay aطiyaratu shirkun aan se loo jeedin in milada lagaga baxaayo tanoo kale taasoo kalea tanna looga jeeda man xalafa bigayr اllahi faqad kafara w ashrak saasaa laga tilmaamay almuhim culamo badani waxay yidhaahdaan dhaarta ilaahay cidan ahayn lagu dhaartaa waa karaahiyo laakiin karaahiyada ay leeyihiin waa karaahiyo waxay uga jeedaan karaahatu taxriim bay u jeedaan waa karaahiyo xaaraan ah ee karaahatu tanziih uma jeedaan iyadoo malaha loo wanaajinaayo mashaayikhdu sidaas yadaa yidhi waxaa weliba sii ayidaaya dee nusuustu waa nahyiday oo falaa yaxlif ila biاllah nahyigaa wax taxriim ka sarfiyana lama hayo balee shirki iyo kufri baa lagu magacaabay man xalafa bigayr اllahi faqad kafara aw ashrak marka in la waa karaahatu tanziih bay u jeedaan saasayna u suuragal ahayn adif ilaa dalik weliba ahlucilmiga qaarkood waxay soo naqliyeen ijmaac culammadu isku waafaqsan yihiin dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaartaa inay xaaraan tahay waxaa ka mid a ah ibnu cabdilbar kitaabkiisa marka la yidhaahdo atamhiid ou muwaaa ku sharxaayo waxa uu soo rarayaa culammadu inay isku waafaqsan yihiin oo ku ijmaacsan yihiin dhaarta ilaahay cid aan ahayn lagu dhaartaa inay xaaraan tahay inay ku ijmaacsan yihiin culammadu isku wada waafaqsan yihiin saasuu soo raraya marka idan saddexdaa umuurada aynu sheegnay daraaddeed nahyi sariixi inuu soo arooray walaa saarifa lahu wax nahyigaa taxriim ka weeciya inaan lahaynin waa midda labaad ee kufri iyo shirki in lagu magacaabay man xalafa bigayri illahi faqad kafara aw ashrak waa midda saddexaad ee ahlucilmiga qaarkood inay ku soo rareen ijmaac inay taxriim tahay dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaaranaya inay xaaraan tahay ayaa waxay caddaynayaan mashaayikhda karaahada cabiray oo yidhi ilaahay cidaan ahayn lagu dhaartaa waa karaahiyo inay markaa u jeedaan karaahatuttaxriim karaahiyadii markaa xaaraantinimaynta ahayd ee taxriimka faa'iidaynaysay inay uga jeedaan yani saddexdaa umuurood ayaa markaa caddaynaya waxaa soo aroortay bacd axaadii oo sheegaysaa nabigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi wa abiihi axaadiista qaarkoodna muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka waxay yidhaahdeen miyaynay taasi tilmaamayn dhaar nebigu sala allahu alayh wasalam aabihii ku dhaartay marka axaadiista culamada qaarkood waa cilleeyeen weliba duruqda qaarkood muslim ha ku soo arooraan laakiin ruwaadda badankoodu may sheegin hal xadiis keliyana kuma soo aroorin xadiis in ka badan bay kusoo soo aroortay o dhowr xadiis oo kala duwan bay ku soo aroortay marka miyaan la odhan karin axaadiistaa laftooda waa isku weynaysaa haddiiba markaysagaa mid waliba markaa gaarkiisa macluul u yahay waxaa laga jawaabaya haddii gaarkiisa mid waliba macluul u leeyahay oo cillo leeyahay oo khata inuu yahay lagu xambaaro isma ku weynaayo waayo shaad waxba laguma quweeyo haddii xadiidkana markaysaga riwaaya shaada ay jirto waa abihii sheegaysaa yani marka xadiid kalena riwaaya shaada ay sheegayso markaysaga waa abiihi xadiid kalena riwaaya shaada waa abiihi saddexda shaad baan isu geynaya isku quweynaya ma suuragal aha waayo shaadku waa min qabiil khaa waxaa lagu xambaarayaa inuu khaa yahay oo gef yahay maadaama inuu alad yahay lagu xambaaraayo yani noocii wax lagu quwayn jiray ma aho dacfi munjabira ma noqonaayo marka sidaas aawadeed waxba kama asixin culamo badan oo xufaada baa sidaa maray taasi waa qawl qawl labaad wuxuu leeyahay axaadiista cala sabiil fardi wataqdiir haddayba wax ka sugan yihiin waxa markaa lagu xambaarayaa in waxa weeye waagii hore ay ahayd mid bannaan laakiin markii dambe la xaaraantinimeeyey nebiguna sala allahu alayh wasalam wakhtiyada uu hadalkaa yidhi hadday ka sugan tahay wa uu ku dhaartay hadday ka sugan tahay waan la hubine waxaa lagu xambaarayaa inay tahay qabla nahyi intaan la reebin ka hor inay tahay baa lagu xambaaraya taasina waa ariiq labaad ariiqa saddexaadee kale waxay tahay waa in la yidhaahdo nahyigan yani qasad nabiga sala allahu alayh wasalam ugama dhicin laakiin wejigaasi waa daciif waa taag daran yahay labada jawaaboodee hore ayaa markaysagaa qawi ah oo in la yidhaahdo axaadiidta waxba kama ansixin ama la yidhaahdo fardan wa taqdiiran hadday wax ka ansaxaan waxaa lagu xambaarayaa inay tahay qabla annahyi taana waa saas shayga kale waxay tahay waxaa soo aroortay axaadiista qaarkood yani aaaarta qaarkood lacamruka ama lacamri ayaa soo aroortay in asxaabta qaarkood lacamri ay yidhaahdeen ama nebiguba lacamruka uu yidhi ama lacamri uu yidhi marka axaadiista maxaa lagu xambaarayaa saw taasiba tilmaami mayso inuu nebigu sal allahu alayh wasalam iyo asxaabtuba inay ku dhaarteen noloshooda oo lacamruka waxay noqonaysaa ilacamruka qasami maxaa lagu ishkaal bixinaya taana waxaa lagaga jawaabayaa oo lagu ishkaal bixinayaa in la yidhaahdo erayga lacamruka ayaa waxaa loo isticmaalaa dhaar iyo kayrkeed labadaba waa loo isticmaalaa marka rasuulku sal llahu alayh wasalam markuu lacamruka yidhi ama lacamri oo yidhi ugama jeedin dhaar marka haddii mujaradu tawkiidi looga jeedo khusuuska erayga lacamruka ama lacamrii waa bannaan tahay in la yskaga adkeeyo hadalka oo aan dhaar looga jeedin laakiin dhaar haddii looga jeedo ma bannaana marka tafsiil baa gelaya marka lacamri ama lacamruka dhaar sariix kuma ahee labada mid walba waa aqbashaa wejigaasaana ugu fiican wejigaas ayaana ugu fiican ahlucilmiga qaarkoodna waxay ka qoreen rasaa'il mas'alada ay kaga hadlayaan waxaa ka mid a ah sheikha la yidhaahdo xamaad ibnu moxamed alansaari raxmat ullaahi calayh waxa uu ka alifay risaalo ayuu ka alifay culammadii mucaasiriinta ahayd ee muxadisiinta ahayd buu ka mid ahaa ahlulxadiiska ahayd xadiiska aadka u taqaanay wuxuu ka alifay risaalo uu mawduuca kaga hadlaayo oo la camri in la isticmaali karo ama la camruka haddaan dhaar looga jeedin dabeedna wuxuu soo arooriyey axaadiis badan iyo aahaar badan oo mawduuca ku soo aroortay axaadiistaasina waa saxiixa waxaa kaloo ka mid a ah, cali xasan xalabi isaguna wuxuu ka alifay risaala oo mawduuca kaga hadlaayo marka almuhim masaladaa tafsiilkaasaa ku jira waxaan arkay bacd albaaxisiin oo mucaasiriinta ka mida oo kutubta markaysaga waxa shaekhulislaam ibnu taymiya markaysaga ictinaa gaara ku sameeya oo aad iyo aad markaysaga markaa u ururiya ama hadaladiisa markaysaga aad iyo aad u khulaaseeya ayaa waxay markaysaga yani markay hadaladiisa khulaasaynayeen baaxisiinta qaarkood waxay arkeen meelo uu sheikhulislaam ibnu taymiya ku isticmaalayo erayga la camriyey markaasay inkaar shadiida inkireen ay yidhahdeen arrinka noocaani markaysaga inuu sheikhu isticmaalo ma ahayn waayo markaysaga waa xalif bigayr illaah waa ilahay cid aan ahayn oo lagu dhaaranayo waana xaaraan markaasay soo deliishadeen man xalafa bigayr illahi faqad kafara waa laakiin waxa weeye cidda sidaas ugu inkiraysa sheikhulislaam ibnu taymiya waxaanu arag axaadiista iyo aahaarta saxaabada ka sugan iyo axaadiista rasuulka ka asaxday ee nebigu isticmaalay ee saxaabtiisu isticmaaleen ereyga lacamri iyo lacamruka ay isticmaaleen ayaanu markaysagaa taalacaanu arag marka sidaas aawadeed buu u inkiray marka tafsiilkaasaa masalada ku sugan qolyaha nuxaaddu markay ka hadlayaan masalada ku saabsan yani waktiyada yani markay ka hadlayaan <clears throat> khabarka waktigu yahay waajib xadfiga baab mubtada waxay sheegaan yani naska hadduu dhaar sariix ku yahay eraygu yani waa waajib xadfi yani khabarkiisa waa la xadfaa waa la xadfaa marka lacamri oo kale u misaaliyeen oo waxay yidhaahdeen nas buu yani wuxuu ku yahay oo ku cad yahay oo sariix ku yahay dhaarka wabacda lawlaa qaaliban xadfu lkhabar xatman wa nasi yamiinin daka staqa yani waxa weeye dhaarta waxa ku cad lacamri bay u misaaliyeen sababkuna waxay tahay saynu horeba usoo sheegnay inayn dhaar sariix ku ahayn ee ixtimaal ku jiro ayna aqbali karto mujarad tawkiid in looga jeedo iyo in dhaarnimo looga jeedo labadaba inay aqbali karto yani ayaynu markaa soo sheegnay masaladana waa tafsiilina marka inay nuxaaddu ku tiriyaan nooca markaa dhaarta sariixa ku ahoo macno kale aan aqbali karin yani saas yadaabay alad u tahay burayda waxaa laga soo wariyey saxaabiga la yahay radia allahu canhu ilaa raallia ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man xalafa bilamaanati falaysa mina man xalafa ku kastoo dhaartay bilamaanati amaano ku dhaartay falaysa minaa nagama mid aha yani dayruu naga yahay marka ammaanada in lagu dhaartaa yani waxa weye ma banaana laysa minana culamada qaarkood waxay ku tiriyaan shayga uu nebigu yidhaahdo sala allahu alayh wasalam laysa minna waxaa laga qaataa inuu yahay min dunuub ilkabaa'ir dembiyada kabaa'irta waaweyn inuu ka mid yahay yani saas yadaaba marka culamada qaarkood ay ka deliishadaan akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa xadiiska soo saaray fii kitaabi alaymaani buu ku soo saaray wanuduur kitaabka markaysaga aymaan iyo nuduur oo sunankiisa ka midu ku soo saaray biisnaadin saxiix sanad saxiixaan uu kusoo wariyey oo kusoo saaray fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaaranaayo diidmada la diidaayo waxay yidhaahdeen waxaa laga reebayaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam oo nebi moxamed isaga waa lagu dhaaran karaa markaasaa fuqahada qaarkood waxay yidhahdeen nebi moxamed haddii laga istisnooday nebiyada kalena ma looga qiyaas qaadanayaa bijaamici nubuwati in nebinimo ka dhaxaysa daraaddeed ma looga qiyaas qaadanaya dabaadna markaysaga sidaasna qiyaaskaana waxaa sameeyey bacd alxanaabila wa bacd ashaaficiya almuhim sida xaqii waxay tahay sawaabka ahi nebi maxamed iyo nebiyada kale toonna in lagu dhaartaa ma bannaana dhaartu waa xaq ilahay in la gaaryahay in cid kale lagu dhaartaa laa nebi moxamed walaa cid kale in lagu dhaartaa ma bannaana allah oo waa in lagu dhaartaa waxaana laga daliishanayaa cumuumaadka man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut nebi maxamed dhaarashada lagu dhaaranaya miyay guda gelaysaa falyaxlif biاllah jawaabtu waa maya man kana xaalifan falaa yaxlif ila billaahi nebi maxamed lagama soo reebin man xalafa bigayr اllahi faqad kafara aw ashrak bigayr اllahi baa la yidhi nebi maxamedna sal اllahu alayh wasalam dee ilaahay ma aha saas aawoodee cidda lagu dhaaranaya waa allah oo qura cid kaloo lagu dhaaran karaa ma jirto allah marka lagu dhaaranaayo ilaahay magacyadiisa waa lagu dhaaranayaa sifooyinkiisana waa lagu dhaaran karaa magacyada ilaahay haddii wallaahi la yidhaahdo bilaahi la yidhaahdo tallaahi la yidhaahdo asmaadii ilaahay baa lagu dhaartay mana noqonayso haddii magacyada ilaahay aad ku dhaarato ilaahay cidaan ahayn aad ku dhaaratay noqon mayso allahuma aad ku dhaarato wakadalika haddaad sifooyinka ilaahay uu leeyahay aad ku dhaaratana ama ku sifaysan yahay aad ku dhaaratana allahuma aad ku dhaarato wacizatika ilahu cizadaadaan ku dhaarto waa banaanta kalaamka ilahay in lagu dhaartaa waa banaanta fuqahada qaarkood waxay kala farqiyaan ama kala saaraan sida bacdu fuqahaa shaaficiya sifooyinka sifaat daat iyo sifaat afcaal markaase waxay yidhahdeen sifooyinka ilaahay ma sifatu daat ahaaye oo sifo daatiya ahaaye mise sifo ficliya ahay hadday sifatu afcaal tahay oo sifo ficliya tahay laguma dhaaran kara bay yidhahdeen laakiin sifada daatiyada ah ee aan mashii'ada ilahay ku tacalluqin صفة ذاتية waxa la ma yani waxa hiy alati lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha waatuu mar walba ilaahay ku sifaysnaa mar walbana ku sifaysnaan doono mashii'ana aan ku tacalluqin taasaa waxaa la yahay صifaة الذat marka waxa weeye صifaة الذat waa lagu dhaaran karaa bay yahay lakin صifaةu ficil laguma dhaaran karo waxayna ku dhisan tahay mas'alada noocaasi waxay ku dhisan tahay ashaacirada in badan oo ka midi ah madhabtae qabto oo ku saabsan yani sifooyinka ilaahay inay daati yihiin oo afcaashu inay idaafaad yihiine aynay sifooyin ahayn saas aawadeed sifaatulafcaal ay yidhahdeen waa xaadiثa taas yadaa bay ku dhisantah waana qowl baطila ah. wamaa buniya calaa baطilin fahuwa baطil wixii baطil lagu dhisana waa baطil saas aawoodee xaqu wuxuu yahay sifooyinka ilaahay ama sifatu daat ha noqdaan ha noqoto ama sifatu ficlin ha noqotee sifo kastoo ilaahay ku sifaysan yahay waa lagu dhaaran karaa waa sidaas rasuulkuna sal allahu alayh wasalam wuxuu odhan jiray laa wa muqallib lquluub marka taqliibka uu ilaahay qalbiyada gedgediyaa waa sifatu ficlin haddana rasuulku sal allahu alayh wasalam waa ku dhaartay qultu وmin hadihi اأdilaة النabawiyati daliiladan bay ka mid ahaatay annabawiyati wa min hadihi اladilati daliiladan xaggooda dheer adiladan ama annabawiyati nebiga loo nisbeeyey axaadiista ee صaxiixati صaxiixa xaggooda yatabayanu waxaa ka caddaanaya taxriimu اlxaliifi dhaartu inay xaaraan tahay bigayr اllahi ilahay cid aan ahayn lagu dhaartaa inay xaaraan tahay adiladan xaggooda ka caddaanaysa kalamaanati waxaan ilaahay ahayna lagu dhaaranayaa waa sida ammaanadoo kale ammaanadaa ku dhaartoo kale la yidhahdo walcayishi ceeshkaan ku dhaartay la yidhaahdo noloshaan ku dhaartay walmilxi milixdaan ku dhaartay laha washarafi sharaftaan ku dhaartay la yidhaahdo walabi aabbahaan ku dhaartay laha waa tan waayaa waljaddi awowgaan ku dhaartay la yidhaahdo walkacbati kacbadaan ku dhaartay la yidhaahdo wnabiyi nabigaan ku dhaartay lha wlukhuwati walaalnimadaan ku dhaartay lh wsadaaqati saaxiibnimadaan ku dhaartay lh wzamalati sadaaqada iyo zamaaladu waa isku macno waa saaxiibnimada wsharaf alcaskariyi yani sharafta ciidankaan ku dhaartay la yidhaahdo walaaqi alaaqaan ku dhaartay la yidhaahdo oo yidhahdo xilhay furan ama qooryo xero iyo waxyaalaha lamid wagayri daalika iyo taa waxyaala aan ahayn lagu dhaarto min duuni illaahi allah markaysaga yani ka soo hadhay yani ilahay hayrkii ah umuurahan tusaalayn buu shiikhu u keenay oo waxyaalaha dadku ay isticmaalaan ay ku dhaartaan dee waxa weeye waa wax ka mid ah qoryo xera ka mida ah waxay ku dhaartaan yani waxaa ka mida ah alaaqa ka mida ah waxay ku dhaartaan furitaanka waxaa ka mida waxay ku dhaartaan yani marka aabbayaasha ka mida waxyaalahay ku dhaartaan kullu dalika waxa in lagu dhaartaa ma banaana wa ana alxalifa dhaartu laa yajuusu ma banaana an yakuuna ila billaahi allaha cidaan ahayn in lagu dhaartaa ma banaana waa ilaahayo qura waa in lagu dhaartaa laa shariika lahu wax wadaaga la yidhahdaa ilaahay uma sugnaan oo dhaarta ilahay isagaa la gaara cid kale in lagu dhaartaa ma banaana marka dhaartu sideeda waxay tahay ilaahay cid in lagu dhaaranayaa shirku asqar laakiin waxa weeye waqtiyada qaarkood shirku asqar intay ka baxday waxay noqon kartaa shirku akbar bay noqon kartaa oo siday ku noqonaysaa waxay ku noqonaysaa qofka haddii waxa weeye xaaladiisa qalbigiisa waxa ku sugani uu noqdo weynayn ka badan weynayntii ilaahay u hayo ama sida ilaahay loo weyneeyo kale hadduu u weynaynaayo ciddaas ama si ka daranba uu weynaynaayo siduu ilaahay u weynaynaayo waxay noqonaysaa markaas gaalnimay noqonaysaa tusaalaheedu waxay tahay yani ruux baa waxaa lagu yidhi ilaahay ku dhaaro markaasuu been buu ilaahay ugu dhaartay markaasaa lagu yidhi weli hebel ku dhaaro shiikh hebel ama weli hebel ku dhaaro baa lagu yidhi jaylaani ku dhaaro ama hebel kale ku dhaaro markaasuu ka baqay markaasuu wallahi haddaad been ugu dhaarato markaisaga waxa weli hebel dee waxa weeye qalad baa kugu dhacaysa ilaahay kama baqin in markaa dhaartii inuu been ugu dhaarto laakiin weli hebel inuu been ugu dhaarto waa ka baqay marka maxay noqonaysaa cabsida iyo baqashada uu ilaahay ka baqanaayo iyo weynaynta uu ilaahay weynaynaayo mid ka daran ayuu weli hebel u hayaa oo weynayn iyo cabsi labadaba ah de marka maxay noqonaysaa de waxa weeye hebel baa la weyn gaal buu markaa noqonaya marka waa kufri akbar gaalnimadii weynayd bay markaa noqonaysa laakiin min xayu alu asal ahaan waxay tahay dhaarta ilahay cid aan ahayn lagu dhaaranayaa shirki asqar bay noqonaysaa laakiin xaalaadka qaarkood bay shirku asqar intay ka baxdo akbar gaari kartaa wallahu aclam qala musanif raximah llah xafidahu llah hal ilmunajimu saaxirun yani raxmadda waa loo baahan yahay haddii la nool iyo haddii la dhintaba hal ilmunajimu ka markaa xidigiyaa ma yahay saaxirun mid wax sixray ma yahay oo falalow ma yahay can cabdillaahi bni cabbaasin cabdillahi bni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma ilaa raalliha ka noqda cabdillahi iyo aabihibe qaala inuu yidhi qaala rasuul sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man iqtabasa ku kastoo dhimbiil qaata cilman cilmi ama aqoon min annujuumi xagga xidigaha ka dhimbiil qaata faqad iqtabasa wuxuu dhimbiil qaatay shucbatan qayb oo min asixri sixirka ka mid a ah qaybfalka ka mida ayuu dhimbil zaada wuxuu kororsaday oo xagga sixirka ka kororsaday maa zaada wuxuu kororsaday oo xagga cilmu ka kororsaday akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa xadiidka soo saaray fii ibi ibiguu soo saaray kitaabka la yidhaahdo oo sunankiisa ka mida ayuu ku saaray wa maaja ibnu maajahna wuxuu ku soo saaray fi ladab yani kitaabadan uu sheegaya iyo abwaabtan wuxuu uga dal leeyahay si markaa waxa weeyaan yani loo garto mawdica xadiidka marka uu ku sugan yahay marka sunanka abi daawud wuxuu kaga yaalaa kitaabu ib baabka labiyo labaatanaad ibnu maajahna sunankiisa wuxuu kaga yaalaa kitaab ladab oo ibnu maajaha ka mid ah sunanka ibnu maajaha ka mid ah baabka sideed iyo labaatanaad wa axmedu imaam axmed baa xadiidka soo saaray biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo saaray qultu sheekhu wuxuu yidhi xafidahu اllah wa min hada alxadiidi xadiidkaa xaggiisa yatabayanu waxaa ka caddaanaya laka adiga kuu caddaanaya ana kula munajimin mid kastoo xidigiyaa in mid kastoo xidigiyaa saaxirun falalow uu yahay wa ana shaksa shaksiguna kulamaa zaada goor kastoo uu kororsado fi tanjiimi xidigiska uu kororsado zaada fi sixri wuxuu kororsanayaa yani falka yani iyo sixirka ayuu kororsanaya xidigiska markastuu aqoon u yeesho aqoontuu sixirka iyo falka u leeyahay baa kordhaysa nacuudu billaahi ilaahay baanu ka magan gallay min almunajimiina kuwa xidigiya ee asaxarati falalowyada tanjiimku wuxuu qaybsamaa laba qaybood waxay yidhahdaan culammadu waa cilmu ta'siir iyo cilmu tasyiir marka cilmu ta'siirka waxa ku saabsani waxa weeye waa muxaram ma bannaana waana ka xadiisku markaysagaa uu sheegaya ama cilmu tasyiirka waxa ku saabsan mawaaqiidda iyo ashyaada lagu garanaayo yani waxa wey waxyaalaha noocaasa laga tilmaamaya culamadu taa waxay yidhaahdaan maaha noocan la diidaayo laakiin nooca la diidaya waa cilmu ta'siir xawaadista iyo dhacdooyinka arlada ka dhacaaya inay xidiguhu sabab u yihiin oo la yidhaahdo waxa weeye xidigahaas iyo diriradaasa u sababa waxa arlada ka dhacaya hadday caafimaad tahay iyo hadday colaad tahay iyo hadday barwaaqo tahay iyo hadday nabadgelyo tahay iyo hadday yacni dhibaatooyin kale tahayba xidigaha u sababa in la yidhaahdo ta noocaas waxa wey waa mid muxaraman bannaanayn in la ictiqaadiyana ma aha ciddii waxa weeye sheegtayna waxay sheegaysaa waxay tahay waa nooc faal ah oo xidigahay ka faalinaysaa kahaanaduna waa inoo iman doontaa baab buu sheikhu u guntaya hal isaaxiru kaafirun ruuxa falalowga ahi gaal ma yahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana watabacuu waxay raaceen yani nimankii yuhuudda ahaa waxay raaceen maa tatluu ay alladii kii tatluuhu ay akrinayso ashayaaiinu shayaaiintu ay akrinayso calaa mulki sulaymaana ay calaa cahdi mulki sulaymaana wakhtigii boqortooyadii sulaymaan wakhtigeedii waxay akhrin jirtay shayaadiintu oo sixirka ahaa ayay yuhuuddu raaceen wamaa kafara muu gaaloobin sulaymaanu nebi sulaymaan ma gaaloobin oo sixir wax la yidhahdana lama iman marka waxaa laga qaadanayaa sixirku inuu gaalnimo yahay walakina ashayaaiina ha yeeshee shayaaiintu shayaamadu kafaruu waa gaaloobeen shayaamadu waa gaaloobeen yucallimuuna annaasa dadka waxay barayaan asixra sixirka oo falkay dadka barayaan wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruuta wamaa unzila lama soo dejin cala almalakayni labadii malag dushooda laguma soo dejin labada yani labadii malag korkooda laguma soo dejin yani wax sixira markaa laguma soo dejin bibaabila haaruuta wamaruuta waxay yidhaahdeen taqdiim iyo ta'khiir baa ku suganoo waxaa macnuhu u dhacayaa walaakina shayaaiina kafaruu yani shayaaiintii waa gaaloobeen shayaaiintaasoo bibaabila meesha baabil la yidhaahdo ku sugnay yani marka haaruuta wamaruuta haaruud iyo maaruud shayaaiintaasoo ahayd iyagu waa gaaloobeen oo la yidhaahdo haaruud iyo maaruud waxaa laga bedelayaa yani shayaaiinta ishkaal baana imanaya in la yidhaahdo jamac sidee waxa way laba looga bedelayaa waliba labada waa laba laisku cadfay waxayna noqonaysaa bay yidhaahdeen yani labadu waxa weeye jamac markaysagaa laftoodu waa yihiin calaa qawlin marka lagu socdo aqalu macna aljamci fi lmushtahiri lisnaani fii ra'yi alimaami alximyari marka waxaa weeye iyagoo laba ah kafaruu in lagaga markaysagaa khabaraa oo lagaga warramo waa suuroobaysa kaasi waa qawl marka ishkaalka waxaa imanaaya haddii la yidhi waxa weeye labadii malag waxba laguma soo dejin shayaaiin marna jamac la sheegay marna laba la sheegay qowl wuxuu odhanayaa lagu ishkaal bixinaya in la yidhaahdo labada laftooda jamaca ama in la yidhaahdo labadani markaysaga waxay ahaayeen hogaamiyeyaasha saxaraday ahaay yani shayaaiinta markaysaga hogaamiyeyaashooday ahaayeen shayaaiintu waa ka badnaayeenoo mid waliba jamac baa hoos imanayey oo madax u ahaa